ilahi rab اlcaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi wsaxbihi aجmaciin allahuma anfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wzidna cilma baab sadaaqi sadaaqii buu ku saabsan yahay bifatxi saadi wa kasrihana waa la akriyaay waa xoolaha u waajibay gabadha guurka dartiisna ugu waajibay yani gabadha haddii la guursado xuquuqda ay leedahay bay kamid tahay in meher la siiyo <clears throat> ilahina wuxuu leeyahy waatu nisaaa saduuqaatihina nexla meherko gabdhaha la siiyo ayuu leeyahay subxana wa tacaala saxaabi jaliil uu nabiga ku leeyahy alayh salaam iltamis walow khaataman min xadiidin fargashi oo xadiid oo bir ah ba allaha ka dhige gabadha wax meherkeeda raadi baa layidhi <clears throat> marka meherku waa xaq gabadhu ay leedahay axad ka maaragtay reebi karana ama ka mancin karaa ama ka qaadan karan usan jirin ilaa biridaaha ayada inay raalli ka noqota mooyeene tasmiyadiisa iyo sheegidiisa fii majlis alcaqdi buu sheegi doonaa inayn waxba dhibaato lahayn marka la meherinayo in la sheego waxba laazim ma aha laakiin waa leedahay haddii la sheegi waayana meherulmithli waxa la yihahdo unbuu noqonayaayo gabdhaha lamidkaa waxa lagu meheriyo yaa meher u noqonaya tusanu waxaa la suneeyaa tasmiyatuhu meherka in la magacaabo la sheego fi lcaqdi caqdiga iyo majliska nikaaxa uu ka dhacayo marka gabadhaba la caqdinayo la nikaaxayo ee iijaab iyo qabuulba uu dhacayo in lagu sheego meherka ayaa wanaagsan si hadhow muran iyo dood ayna u imaanin ama ayna ugu ekaanin gabadhii in meher la-aanba laiska meheriyey oo kal waahiba midii nafteeda hibaysay oo kale inay tahay aan loogu malaynin marka dafca lilkhusuumaad wey iyo doodaha iyo muranka iyo in hadhow meeshaba laga baxo mehermithriga laftirkiisu wuxuu noqon karaa hadee wax aan dabdisnayn oo magaalooyinka waaweyn oo kale wax meher oo gaar ah oo wada leeyihin oo ku heshiiyeen ma laha qolaba waxbay isku meherisaa marka iyadoo laftirkeeda inay dood ka timaada laga yaaba la dhaho annaga waxaa caado nooa waxaas iyo annaga waxaa noo ah caado waxaas marka in la sheega iska fiican fain lam yudkar haddaama la sheeginna lam yadura ma dhibaayo oo kamid maaha shuruudii iyo arkaantii in meherka magaciisa la sheego oo halkaa lagu tilmaamo waxba maarata kuma xidhna nikaaxa waa asaxay haddaan meherba la sheegin nikaax waa asaxay ah, laakiin sida fiican maa in la sheego marka kadibna wuxuu noqonaya meherlamthaal meherulmithli buu noqonayaayo mithliguna hadda iyada qaraabadeeda unbuu noqon doonaa walaa yuzawiju ibnatahu aabihii baa laga hadlayaay awowgii laa yuzawiju ma guurin karo ma banaana ibnatahu gabadhiisii ashakiirati sakiira ee yareed gabadhiisi yareed ee ijbaarka uu ku lahaa ee idan la-aan iska meherinayay haddii hadlayso ama idnankeeda ayadaaba qilan sheegan kartee laakiin haddii ay yar tahay wey laa yuزawiju ibnatahu sagiira baqal wax ka yar min mehri اlmithli mehrumithli wax ka yar kuma meherin karo oo hadduu gabadhii uu rabo inuu umuurteedii tawaliyo oo uu nikaaxo caqdiyo nin kufkeedana u meheriyo muraacaad baa la raba inuu ilaaliyo gabadhi xadigeediiy dheefteediiy waxaa ugu wanaagsan ayada ay xaq uleedahay waa inuna ka hoos xigin ah, gabdhaha lamidka waa in meherkoodo kale ku meheriyo walabnahu sagiir wiilkiisa yaraa ma meherin karo biakhara wax ka yar oo mgu meherin karo naag min meher mili wax ka badan walaa ibnahu sagiir biakhara wax ka badan min meher mili wax ka badanna uguma meherin karo oo hadda wiilka ay tahay wax loo meherinayo hadhow meherkaasi iyo xoolaha asagaa laga rabaa marka in wax qaali oo gabdhihii lamidkahaa lagu meherin jiri wax ka badan in lagu meheriyo ma aha waa in meher mithil asna lagu meheriyo hadday gabar tahayna waa inaan hoos looga dhigin hadduu wiil yahay wax loo meherin wiilkiisu yahayna waa inaan lagu badinin oo meher qaali a ah loogu meherinin fa in facala dalika saa hadduu yeelo oo waxna waa nusqaamiyey gabadhiibuu ka nusqaamiyey ama wiilkiibuu ku badiyey batala almusamaa waxaa laiska sheegay ee laiska magacaabay ee ama ka badan meherulmithligii ama ka yar xagga gabadh marki laga hadlaayo wixii asaga waa buray waxba kama jiro wawajaba waxaa waajibaya mahru mili mahr mili waa la waajibi mahrmiligasaa kuu tilmaami meesha la tixgelinayo walaa yatazawaju walaa yatazawaju ma guursan karo asafiihu midka mubadirka ee xoolaha beeldareeye ku ciyaara ee markii dambe la yihi xoolihiisa maslaxadiisiba meesha ka baxayse aan xoolaha ka xajrinna oo laga manciyey inuu ku tasarufo safiih baa la yihahdaa hadduu dhaho islaam baan guursan rabaa waxaa la dhihayaa marka meherumithri kama badin kartid ah, gabadha waxaad kula heshiinaya meherkeedu waa inuu yahay gabdhaha iyada lamidka wixii lagu meherin jiray xoolihiisa laguma ogola inuu ku tasarufo siduu rabo walaa yatasawaju safiihu iyo walcabdu addoonkii lalahaa biakthara wax ka badan kuma guursan karaan min mahri lmithli mithligo ayaga lamidka iyo gabdhaha lamidka kuway guursanayaan meherkood wax ka badan kuma mehersan karaan wa kulu maa jaaza hadda wuxuu ka hadlayaa maxaa meher noqon kara nooca iyo sifiga iyo mxuaha qeyb waxaa meher noqon karaa maalka ah ama manfacada ah marka wuxuu raba inu ku dhaho wax alla wixii manfaco ah iyo wixii maal ah labadaba way noqon kartaa meher wuu noqon karaa manfacana wuu noqon karaa maalna wuu noqon karaa maalka dee manfacana waa wataa lakin waxaa jirta manfaca aan maal ahayn ayaa jirta wa kulu maa jaaza wax allaala wixii banaanaada an yakuuna hamanan inuu noqdo lacag iyo xoolo jaaza waa banaan yahay jacluhu in laga yeelo sadaaqan meher wixii lacag iyo beeca iyo shiraha iyo lacag ahaan loo isticmaalayo wax lagu kala gato meherna wuu noqon karaa ilan iyado waa caqdu mucaawada meherku gabadhaasi fii muqaabalati budcihaa farjigeedaas qaabilkiisii ayaa xoolo lagu siinaya marka wixii aad haddaad soo garanaysa wax aad bixin jirtay lacag noqon jiray qiimo noqon jiray wax lagu kala iibsan jiray ee manfacada lahaa kaasaguna meherna waa noqon karaa wayajuusu waxaa banaan xaalan mid xaalla ah oo haddaba yaala oon dayn ahayn xaalla meeshan majlis caqdi wa muajala mid muddo loo madaleeyey muddadaasaa lagu siin layirina waa banaan tahay oo muddo hebel baa lagu siin meherkaadi gabadha in la dhaho wa daynan daynna waa banaan tahay oo sal salamkii wey hadda daynta waxuu ka wadaa dayn mawsuufan fi dhima dayn oo dhimada qofka dusha saaran oo muddo waxa saa iyo saa iyo saa iyo tilmaanta tilmaanta allah ku siin doonaa salamkii wey wa caynan wax la arko ishaba lagu hayo wa manfacatan shay manfaca ahoo qofkan uu gabadha ku anfaci rabo ka tacliimin waxbuu bari rabaa qur-aankan ku bari fartaan ku bari luqadaan ku bari manfaca ayuu yihi khiyaaadii iyo harqaanka sida loo tolaan ku bari kombuyutaraadkan ku bari waa manfaca wa tamlikuhu haddaba gabadhi taas manfacadaasna waa tii nabiga alayh salaam gabadhii e, safiya binti xuyay radia allahu canha nabigu markuu guursaday wuxuu meher oga dhigay xoreyntii uu xoreeyey waa manfaca ninkii imaaday ee nabiga alayh salaam gabadhii u imaatay tiri guur baan rabaa dhihi jiray ii guurina waa kii dhihi jiray mallaktukahaa bimaa macaka min alqur'aan waa manfaca qur-aankan inaad bartaan kugu meheriyey marka waa banaan tahay <clears throat> wa tamlikuhu gabadhu meherkii way mulkin bitasmiya magacaabidda la magacaabay mar allaala markii la yidhaho meherkeeda gabadha waa intaa la yidhahdo mulkigeeda weeyaan iyadaa iska watatasarafu way kala tahay lakin inaad wa mulkigaada uu yahay iyo inaad tasarufi karto soomaa arkan beeca iyo mabiicda qofka mushtariga ah shaygii ahaa lacagtiisa hadduu shubo laakiin un weli la soo wareegin ma tasarufi karo ma sii gadi karo hadduuban la soo warin oo qibdoonin marka tasarufka wuxuu ku xiraya inay maaratay qibdooto laakiin mulkiga markii la dhaho tasmiyada iyo magacaabida meherka lagu magacaabay buu ku ay ku mulkinaysaa <clears throat> wa tamlikuhu bitasmiyati bay ku mulkinaysaa <clears throat> wa fiihi waxay ku tasarufaysaa meherka bilbeyci oo eh, maaratay inay gadato oo kale iyo inay qof ay ka iibsatay iyo waxyaala noocaas oo kale waxay ugu tasarufi kartaa bilqabdi inay qibdooto gacantaba loo geliyo markaasay qof kale ka gadan kartaa oo tasarufi kartaa ee eh, hadda waxaa weye waa iska mawaaciid iyo ballanqaad wey inta uu magacaw un iska yahay mar allaa markay qibdootana way tasarufi oo yala iska maamulan wayastaqiru meherku wuxuu ku sugnaadaa dhammaantiis bidukuuli gabadha in loo galmoodo oo intaan gabadha loo galmoonin oo qabla dukhuul ay tahay meerkii la magacaabay nis un bay leedahay nis bay leedahay lakin haddii la furo oo iyadoon loo galmoonin la furo nis bay qaadan lakin <laughs> isagoo dhan goormuu mulkinaysaa waxay mulkinaysaa mar allaala markii uu u galmoodo iyo xoolahi o dhan ba yeelan wayastaqiru waa sugnaanayaa meherkii dhammaantiis bidukhuuli gelitaan oo gabadha loo galmooday ama bilkhala bilkhalwa in loo khalwoodo oo lagu kali noqdo iyadana waa soo gelaysaa oo man arkhas sutra qofki eh, marada gabadha guriga la galo oo eh, gurigiiba isla galeen meherkii wa waa sugnaanaya saasay khulafa raashidiin cumar iyo radi allahu canhu laga soo wariyey walow dukuul baynu dhicine aw amase bimowtin geeri axadihima midkood baa dhintay ninkii iyo naagtii gabadhii midkood dhintay wixii dukuulba dhicinba maanta hadii la meheriyo oo ninkii dhinto meherkeedii way leedahay iyadoo weli la aroosin hadduu ninkii ka dhinto xataa meherkii bay leedahay oo cidday tirsani oo miiraadkii dhexalkii bay ku leedahay axkaamtaasay leedahay gabadha haddii ayadoon la aroosinba ninkeeda ka dhinto u mehersanaa meherkiina waa ku leedahay dhaxalla waa ku leedahay dhaxalki bidhinac ka geelaysa ciidat lwafaadna waa lagu arbacata ashhur wa cashran baa lagu leeyahy walahaa waxay leedahay gabadha an tamtanica inay diidaba min tasliimi nafsiha nafteeda inay dhiibto kan shalay soo marayoo inay tasliimu nafsi ay dhiibtaa waajib ku haweeneyda ninkeeda laakiin waxyaalaha mararka ay diidi karta waxaa kamid a ah, meherkii hadduuna siinin shardig marka hore hor istaagtayba meerka haddaan laysiinin guriga geli maayay tiri walaha an tamtanica inay manciso diiddaa u banaan min tasliimi nafsiha nafteedaba inay ninkeeda u dhiibto oy ogolaato xataa taqbidahu ilaa ay ka qibdooto ay kala wareegto xoolihii in kaana xaalan weye laakiin marka horeba hadduu meherka uu meher xaallo ahoo waktigana lagu siin yiri u ahaa wey lakiin haddii marka hore ballanta ay lagu heshiiyey waa muajal ama mawsuuf bidimi weeyaan oo gadaar baa tilmaanta lagaaga keenayaa ay arrintu ahayd ma soo horhorin karto oo inay degdegto o istixjaal la imaato lama ogolo laakiin asagoo la yidhi haddaa lagu siini gurigoo lagu sii waday aragtaa wax weli loo dhibayn ma laha way istaagi kartaa ah, ma galaaga dhigi kartaa in kaana xaalan weeyaan fa in sallamat haddayse dhiibto nafsaha nafteeda ilayhi ninkii waa ogolaatay waa aqal gashay fa wadiahaa waa wadiya waa jimaacay qabla alqabdi ayadoon weli gacan wax ku dhigin markaa saqada xaqu xaqeeda waa dhacaya minan imtiraaci diididda xaqii ay uleheed inay manciso diido xaqa waa dhacay kolba ninkiiba haddii marka horeba ismakanisay nafteeda u dhiibto ogolaatay kadib baan doodkeena lehay meherkeyga hadda lii dhiibo hadda kadib kuma ogeli taas lama ogolo marka hore aheed in meel laiskaga xidho wa in waradat furqatu min jihatiha gabadhii baaba la furayba qabla dukhuul ayadoon weli loo galmoonin baa la furay furiinka ma xaggeeduu ka ahaaday mise xaggiisu ka ahaaday sababtu maxay tahayse ama firaaqa firaaq baa imaan kara oon furiin ahayn oo ay kala tegi karaan wa in waradad hadday soo dariso waradad waxaa soo darisay oo dhacay yani daracad oo kale ka dhigan tahay waqaca waxaa dhacay furqatun baa dhacay kala tag ah, ninkii iyo gabadhii baa kala tagay xaggeena ka imaaday kala tagaasi min jihatiha xaggeedu ka yimid qabla dukhuuli buuna yimid intaan loo galmoonin baa gabadhii iya weli loo galmoonin bay gabadha sabab waxay la timid ay ninka ku kala tegayaan an aslamad way islaamtay laba ehlu kitaaba ay iska hayeeno nasaare ahe ama yahuud yahuudahe way islaantayba marka walaa tumsiku biism kawaafir bay noqonaysaa gaalo gacanteeda iyo meherkeeda iyo cismadeed gabadha kusii jiri mayso kolba ada ayada islaantaba ama mase irtada wayba ridowday ninka muslima ah oo tawxiidsana muslima ah ayadii baaba ridowdo ka baxday waxyaala hadda ay dhahaan oo kale hadduu gaal yahayna muslim baan ahay hadduu muslim yahayna gaal baan ahay oo kale tiri gaal weye markaas way gaalooday isaga waa muslim tawxiidsanaye bian aslamat way islaamtay oo irtana way ridowday saqada almehru meherkii baa dhacaaya meesha meherkii waa ku baaba'aya ah oo iyadaa meherkii sabab u noqotay oo hadda ninkii ka dhexbaxday oo ka gaalowday ama islaantay aw mase waradat hadduu furiin tahay noo imaan doontaa oo firaaqa uu furiin yahay qabla dukhuulla uu yahay meherkii baa la fiirin ma musamaa ma mufawadba taasaa la kala qaadi aw mase waradat ilfurqa furqadiibaa dhacday oo soo darisay min jihati ninka xaggiisa isagaa sabab la yimid ay naagtiisa ku kala tagaan biana aslama waa islaam ayadana gaalnimadii ku hadhay o irtada waanu ridoobo diintii oga baxay o mase dallaqa waa furay ah, furiin buu la yimid saqada waxaa dhacaya nisfuhu nisfulmehri meherkii nis baa marka dhacaya qabla dukuul ba haduu yahy intu u galmoonin furiinka ama sabab buu la yimid ama afkiisa ku dalaaqay weliba dukuul iyo galma ma dhicin nisfulmehri bay markaa leedahay gabadhi isagina waxaa ka dhacay nis baa ka dhacay saqada nisfuhu wayarjicu markaasuu ku laaban haddaba fii nisfihi niskiisii kale in baaqiyan gabadhi hadduu meherkii marka horeba siiyey oo gacanteeda ay wada gashay xoolihoo idhilo meherkii o dhan wada galay isagoon u galmoonina uu furay nis buu ku noqon oo kasoo ceshani hadduu weli wax siininna nis u yaalla nis kale gabadha soo siini saas wey wayarjicu fii nisfihi niskiis buu ku laabanaya in kaana baaqiyan bicaynihi haddii meherkii asaga ahaa cayntiisa uu baaqi yahay afarti qaalmood baa weli nool oo bidhaantooda la arkaa nis baa ka laba qaalmood ayuu leeyahay labana asaga ayaga gabadhaa iskale wailaa failaa nisfi qiimatihi a falinisfi qiimatihi haddii uu xoolihii waa qabla dukhuul buu gabadhi furay lakiin xoolihii cayntiisa ma joogaan baaqi ma aha see la yeeli nisfu qiimatihi meherka waa la qiimeen markaasi cayn lama hayee qiimihii meherkaasa la qiimeyn laba neef qaalmooda lo meeqay joogaan qiimahoodii meherka afar buu ahaaye labaa la qiimeen oo nis ah ilaa nisfi qiimatihi ama falinisfi qiimatihi meherka qiimihiisi oo la qiimeeyey yaa nis la siinaya asagii nisna gabadhi baa qaadan aqal maxaa lagu qiimey markaba qiimaha xaggee laga soo bilaabi ma meesha ugu badan ay soo martay maalintay kala tageen iyo maalinta meherka la siiyey inta udhexaysa qiimihii ugu badnaa baa lagu qiimey mise qiimiha ugu yaraa qiimaha ugu yaraa ba kuleeyahy aqala maa kaanat markay aheyd markay ugu yareed min wakti lcaqdi kasoo bilow markii gabadha la meheriyey meherka loo sheegay ila talafi iyo markay xoolihii meherkaa dhinteen inta udhexaysa muddaday soo mareen muddadii ugu qiimo yaraayeen baa lagu qiiminaya fain kaana zaa'ida hadduuse yahay meherkii ku ziyaaday qiimihii ma nusqaamin waa jooga cayntii ziyaadaba ku darmatayba qaalmihii waaba dhaleenba waxay haystaan weylay haystaan maalan geeri mirgu haystaa fain kaana kaana hadduu yahay zaa'ida mid ziyaaday ziyaadadaa la kala qaadayo ziyaadatan ziyaaduu ziyaaday munfasila ka soocan geedkii miro midho dhalay xoolihii oo dhalay iyo addoomihii oo dhalay markaa ziyaada munfasila wey ka soocan ayay ziyaadeen rajaca fi nisfi niskii unbuu noqonaya ziyaadana asaga ma khusayso qofkaasay u dhaldhaleen xoolahan asaga meherkiisii niskeeda asalkii unbuu ka qaadanaya nis buu qaadan duuna ziyaada ziyaadadiis loo soo celimahayo ow amase zaadad ziyaadatan mutasilatan ziyaado mutasila oo la xidhiidha neefkii waxba ziyaado munfasila ma ahee asagaa cayirayba ziyaado mutasila waa cayil neefka asagaa ah weydahay xilliga abaareedka gabadha siisay ayaa maarata yaa u cayiray mutasila wey takhayarat waxay khiyaar u leedahay bayna raddihi zaa'idan inay celiso neefkii iyo xoolihii isagoo ziyaadadiisii wata oo cayiloon inay nus u celiso wa bayna nisfi qiimatihi qiimihiisuun in la qiimeeyo maalintii uu siinaayey neefku siduu ahaa qiimihiisii un niskiisi laga siiyo afar qaalmood bay ahaayeen oo weyda labadii weydaabaa la qiimeeni niskoodii marka wakaase isagoo qiimaha aho sidaa xoolaha la sinaya bayna nisfi qiimati hadduu yirahdo haddii tiraha waan celin ayagoo noolla dee lama kala saari karee ziyaado mutasila ee neefka cayilkiisa lagama goyn karee waa la celinaya takhayarad bayna raddihi zaa'idan isagoo zaa'ida inay celiso wa bayna nisfi qiimatihi qiimihiisii maalinteedu siisay waa soo maray marka laga soo bilaabaye niskii bay qaadan ama u celin wain kaana naaqisan hadduu isa yahay meerkii mid nusqaamay hoos buuba u dhacayba takhayara wuxuu khiyaar qaadanaya ninku beyna akhdihi naaqisan inuu iska soo qaato niskiisi isagoo naaqis niska kalena gabadha siiyo wa beyna nisfi qiimatihi qiimihiisa niskiisi inuu marka loo celiyo oo intii la qiimeeyo isagoo naaqisa niskiisa la siiyo ama niskii qiimihii waagii ku ogaa uma mehrumithli mehrumithli baan kasoo hadlaynay gabadha waxay leedahay mehrumithli baa soo marin mehrumithli maxaa la dhahaa uma mehrulmithli huwa mehrumithli maa yurgabu bihi fii miliha waa waxa loo jeclaado ee ay jecel yihiin gabdhaha iyada lamidka ah in lagu meheriyo ah, waxa gabdhaha lamidkaa lagu meheriyo walaalaheed iyo eedooyinkeed iyo qaraabadeeda udhow iyo casabadeeda iyo fa yuctabaru <clears throat> waxaa la fiirini biman yusaawiiha gabadha dadka la siman gabdhaha la siman min nisaai casabatiha casabaatihaa gabdhaha iyo qaraabadeeda ah eayada lamidkee la siman ee isku waktiga mxuu aha isku nasabka ay yihiin ee isku curfiga iyo isku dhaqanka ay yihiin gabdhahaasaa la fiirin maxaa heble lagu meheriyey heble maxaa lagu meheriyey intaas meherkeedii oo kale leedahay waa aan la magacaabin haddii ayib fi sini xagga da'daa la fiirin gabdhaha isku da'da yihiin walcaqli baa la fiirin xagga caqliga gabdhaha isku caqliga yihiin waljamaal gabdhaha isku suurada isku quruxda yihiin walyasaar gabdhahay agga xoolaha iyo dhaqaalaha ay ka siman yihiin ad gaba dhaqaalala haday tahay gabdhaha lamidka wathuyuba gabdhaha agga garoob hada garoobeed kuwa carmaled ahe ayadoo kalea ah, walbikaara hadday bikaara aheedna kuwa bikaarada gabdhaha lamidka gashaantima walbaladi magaalada ay joogto gabdhaha eh, waxaa lagu meheriyaa halkaasa marka dambe lasa soo gelaya marka qaraaba ay soo dhaafto <clears throat> fain ikhtasat bimaziidin gabadhu waaba gabadh si gaara ziyaado u wadata oo gabdhahan hadda lagu soo qaqabanayaba way ka ziyaadsan tahay ayada mutacalimad weeye oo kale maalan xirfooyin iyo aqoon gaaray wadataa wax bay leedahay gaara mas-uuliyad iyo xilbay haysataa fain ikhtasad bimasiidin say ziyaadaha hadday gabadhu la khaas noqoto oo gabdhaha kale ay kagaba duwanta ama mase naqsi nusqaan bay la khaas noqotay oo ka hooseysa gabdhaha gabdhaha lamid maaha dhan oo ceello iyo ceeb iyo waxba yar qabtaayo xagga nolo abuurkeedii waxbaasi ka yar ah maalan ama un caqliga iyo aw naqsin <clears throat> ilan caqliga waa soo sheege caqligii baa sudhacay maanta ruuciya daalika arrinkaas waa la muraaxayna waa la fiirin ictibaar iyo waxay leedahay tixgelin bay leedahay ziyaadadana waa la tixgelin nusqaantana waa la tixgelin marka marka mithligu halkaas saan kasoo dhacaya fain lam yakun lahaa casabaat gabadhu casabooyin mama lahaba qaraaba oo min anisa haweenka ah oo kuwii casabada eeda ahaa maba jiraan fa bilarxaami arxaamtii iyo qaraabadii marka kale ayaa lala aadi oo lala doonan wa ilaa hadday arxaamna jirin fabinisaai baladiha magaalada ay joogto haweenka jooga ayaa markaas lagu shabihi oo fiirini oo meherkeedii lagu ictibaari waman yushbihuha iyo dadka ayada shabaha gabadha ayada lamidka ah xagga suurada iyo xagga muuqaalka iyo xagga aqoonta iyo waxyaalaha noocaas oo kalea ah. wa idaa acsara bilmahri ninkii meherkii meherkiibuuba yaa ku cuslaaday meherkii buu bixin waayey mucsir faqiir ah oo xataa meherka gabadha aan bixin karin ayuu noqday ayadina waa soo taagantay qabla dukuuli weeye arrintuna intaan weli loo galmooninba xoolihii aad ti haddaan bixini keen baa la yidhi maba hayuu yidhi falahaa waxay leedahay alfasku fasak way leedahay waxay kaloo lahayd alimtinaac min nafsiha nafteeda inay diiday oo halkaa istaagto tira ilaa ka keenayso gurigaan iska joogina way lahayd fasakna way bocodsan kartaa kasii weyn waxay dhigi kartaa nakala saar falaha alfasku aw mase bacdahu bacda dukhuul markuu u galmooday kadib yuu yidhi waxaan ku hayano malahaba ah, waxbaa lagu soo xerogeliya waxna waa lagu dhaqaaso lama dhihi jirin waxaasoo ola imaaday af minshaarmi un bay leeheede aduu maan kaa maarmi waayo rab inaan golku gacanta kugu dhige waxaan haya maba lahaa buu yidhi falaa kama noqon karto marka ayadaa mindi isku tagta wey ka noqod ma leh dib una laga fikiro wax laga raraadsado falaa fain ikhtalafaa ikhtalafaa hadday iskhilaafaan gabadhii iyo wiilkii baa iskhilaafay waxay isku khilaafeen meydkii waan ku siiyey iyo imaada siinin a fain ikhtalafaa hadday iskhilaafaan fi qabli sadaq sadaaqa iyo meherka qirdooshahoodi yay isu khilaafeen marka qaarkood intii wax lagoo dhan la siiyo yuu kana dhihi karaa meher baan oola jeeday tana ay dhihi kartaa m eh, shopping iyo wax kusoo gadgaday iyo guriga iska bedel baan ani u qaatay ayay dhihi kartaa khilaaf baa dhac soo ma fain ikhtalafa fii qabdi sadaaqi falqowlu qowlka la qaadanay muctamadka qowluhaa gabadha qowlkeeda wey liana asla cadamu lqabdi asalku waxaa weeyaan ninkan dimadiisa mashquul bay ahayd dimadiisa mashquul bay aheedoo her baa lagu yeeshay maqhraati baa loo hayey dimada ayadaa ilaa wax cad la helana weli mashquul bay ahaanaysaa gabadhana inaan weli wax soo gaarin baa asal aheed oo waxba ninka ka qaadanin falqowlu qowluhaa hadalka ilaa la qaadan laakin maca alyamiini way dhaaran amase fi lwaci ama waci buu ay ku doodeen oo gabadha waxay tiri war wada ii galmooteen meherkii oo maya qabla dukhuul baan ku furayoo nisfu meher baa leedahay isku qabsadeen waan wadiyey ma wadinin ima wadi faqowluhu alqowlu qowluhu isaga ah, warkiisa la qaadanaya lanna alasl cadamu lwat asalku saasuu ahaa waman waطica qofkii u galmoodo jimaaca imra'atan haweeney bishubhatin baa ugu galmooday a ah, ismoodsiis isagoo islaantiisa u malanayo ku dhacay aw fi nikaaxin iyadoo dee waa aamustay ah, ninka waa kano ismoodsiis ba ugu dhacay ayadana hurdaa ma xishootay wax kalaa ku u xumbaaray waman waطica imra'atan bishubhatin asagiisa ku dhac aw fii nikaaxin faasidin nikax faasidaa dhacay nikax bilaa weli oo kale cinda aljamhuur gabadhii baa laiska nikaaxiya nikax bilaa weli nikaax faasid baa la yihahdaa nikaax faasid wey muctadadii oo kale iyo muxuu ahaa khaamisadii iyo kuwaana nikax baatila wey waman wadiya imra'ata min shubhatin aw fii nikaaxin faasidin nikax faasid ahoo uu isbada inuu asaxay waa la yidhi waxba kama jira waxbuu ka jaban yahay waa faasid baa la yidhi aw mase zinan aw zanaa biha waa ka zinaystay gabadhi waa ku dhacay nikaax iyo marsiyana ma jirto shubha iyo wasiislaana ma ahee faaxishadii macsiyadii zinayd buu ku dhacay biha gabadhi walxaal hiya gabadhuna mukraha marka iyada laga zinaysanayo waa gabadh la khasbay oo la afduubay laazimahu waxaa laazimaya ninkii waxaa ku laazimi mahrumithli gabadhi meherkeeda laga qaadaya gabadhi haddaad ku dhacdo uu xoogay ninkii ninkii baa gabadh xoogay waxaa laga qaadaya mehrumithli baa laga qaadi hadduu dhibaato kale iyo dhaawac kale iyo damaj kale gaarsiiyeyna wixii kale ee uu gaarsiiyena waa laga qaadaya meherkeeda waa laga qaadi naam shubhay aheed soo maaha iyaduna meher baa laga qaadi nikax faasid waa sooma meher baa laga qaadi waa la kala tagsiin ninkii gabadhii nikaax maasixin kala dira la yidhi way isku galmoodeen maxaa la samaynayaa baa la yidhi meherkii baa looga qaadi wa in daawacathu cala azinaa haddayse zinada raalli ku aheed oy ku adeecday oo ayadaaba ogoleed falaa mahra laha meher ma leh leanna mahru lbaqyi khabiif in meher la siiyo iyadoo zinaysatay oo ogolaatay arrintaa xaaraam weeyaan oo mehrulbaqyi baa la yihahdaa waana khabiif oo xaaraam wey lama aqbalay nabiga aleyh isalaatu wasalaam waa cadday waxaythu tulliqat mar allaala markii gabadha la furo meeshan wuxuu ka rabaa inu kuu sheego meherkii iyo mutco wada socota yaa jirta mutco iyo meher ah, famaticuuhuna baa soo arorta qur-aanka ah, mataacan bilmacruufi iyo walilmualaqaat mataacun bilmacruuf iyo maticuuhuna iyo mataacdaas meherna waa jiraa mataacna waa jiraa tiibuu kala qaadaya wuxuu leeyahay waa goorma goorta mataacda la siin goormahaas meher keliya la siinayo matac la socon goormahaas laiskugu dari wuxuu le waxaythu tulliqat mar allaala markii gabadha la furo walxaal shatara almahru meherkii uu nis noqday meherkii baa nis noqday ah, goorm shatar almeher meher goormu nis noqdaa gabadha goormay nisulmeher qaadataa ya idaa kaana laba qeyd qabla dukuul bimehrin musaman bimehrin musaman meherka marka hore wuxuu ahaa meer la magacaabay bu ahaa waxaa la yidhi afar neef oo loo ah la yidhi ah, qabla dukuul baa deena la furay meherkii gabadha muxuu noqday shatri nis buu noqd soomo nis buu noqday kol hadduu meherkiiba nis ay gabadha ay ku leedahay niskeeda uu caddaado meherkeedii nis uu ay yeelatay mutca loogu dari maayo mutca looguma darayo waxayثu طuliqad washatara almehru meherkiina uu nis noqday laa mutcata lahaa mutca ma leh eh, maxay leedahay nisfulmehru bay leedahay ah, nisfu musama intii la magacaabay waxayثu lam yatashaطar meesha uunan meherkii magacaamin cafwan lam yatashaar meherkii uunan nis noqonin waa goorma bian laa yajiba shay wax waajibay ma leh mufawada iska aheyd wax meher oo majlisulcaqdi lagu sheegayba maba lahaynba a marka gabadha ayada ah meherkeedii dee nis la sheegi karo niskaa wey la dhihi karo maba jirinba qabla dukuulna waa la furay adi bacda dukuul la dhihi lahaa meherulmathiilaat hadii la dhihi lahaa gabdhaha lamidka meherkeed dhihi lahaa lama galmoonin lam yatashadar bian laa yajiba lahaa shay wax u waajibay maba lahaba ah, kalmufawada tii meherkeedii laska laga aamusay oo kale laiska tafwiidiyey waxa loo bandhigay meher mithli waa laiskaga aamusay qabla dukuulina waa la furay intaan weli loo galmoonin walfardi wa qabla alfardi intaan wax loo qadarin qadarinoo meherkeedii la sheeginna waa la furay ah, yani idaa uliqat qabla dukuul wey inta haddii la furo qabla dukuul nuskda qaar saasay qorayaane qabla dukuul ayaa la furay meherkeedina meher magacaaban ma aheen ow amase wuxuu yihi bian yajiba alkul ow bian yajiba waxaa waajibay alkulu dhammaan baa waajibayba ah, ma ahee gabadhii qabla dukuul lama furine bacda dukuul baa la furay ka dalaaqi bacda dukuuli markii loo galmooday kadib ayaa gabadhii la furay taa hore waxay ahayd qabla intaa weli loo galmoonin baa la furay meherkeena musama ma ahen mufawid buu ahaa soomeen tanna waxaa weeyaan intuu u galmooday kadib buu furay wajabat laha almutca mutca u waajibaysa gabadha iyada aheed meherkeeda lama sheegin waa la iska meheriyey kadibna waa la furay iyadoon loo galmoonin maxay leedahay mutcaay leedahay mutco cala lmuusici qadaru wa cala lmuqtili qadaru bay qaadan waxuun qaadigu iyo xaakimku ijtihaaday haddii laakiin uu gabadhi u galmooday oo markuu u galmooday kadib uu furay waxay leedahay mutcana waa leedahay mehirna waa leedahay wajabad laha muta muta u waajibtay ah, walilmuطalaqaati mataacun bilmacruuf weye de mehirna waa leedahay hadduu musama ahaana mehirla magacaabay haddii kalena mehirumithli bay leedahay kol baa dib loo galmoodayba haddaan soo maraynay meherka goormuu istiqraaraa bacda dukuul sameen meherkii way leedahay wahiya haddaba waxaan la yidhaahdo eh, mutcada ama mxuu ahaa mataac bay leedahay laleeyahay mataacan shayun waa shay yuqadiruhu alxaakimu xaakimkaa qadaray biijtihaadi asaga fikirkiisa iyo dadaalkiisa iyo ijtihaadkiisa wuxuu leey gabadhan intaa lagu soo wetiyo haddiiba la furay ayadoo looli loo galmoonin wax meeroo la magacaabay oo tix raacnana uuna lahayn oo nis laga soo qaado waxaad siisaan gabadha waxaa lagu soo wetiyo gurigoodana hala geeyo xogaha radbaha alaabteeda waxbuu dhihi karaa nacam wayactabiru alxaakimu fiihi xaala zawjayn markuu arintaa ku dhawaaqayana labada zawj xaalkoodu fiirinaya gabadha iyo waxa gaaray iyo yaxtirkeeda maxaa noqon kara ninka iyo tabartiisa markaasuu ilahay cala lmuusici qadaru cala lmuqtiri qadaruda weeyaanoo xaakimku waa inuu xaalada labada qof uu fiiriya hadduu qofku faqiir yahay zawjka iyo hadduu xoolo leeyahay iyo gabadha iyo sharafteeda iyo qiimaheeda iyo xaggaas uu fiirinaya faslun waliimat lcursi arooska waliimadiisi iyo muraadkiisa sunatu wey muraadkaas in la muraadsado oo xoogo sab iyo weyme iyo ducaysto sunno weeyaan ah, nabiga alay slam wuxuu ku yihi saxaabigii cabdiraxman bin coof awlim awlim walow bishaat neef ari ba allah ka dhige nabiguna alayh isalaatu wasalam haweenkiisa waa weliimaysan jiray qaar ba xoogow sawiiq iyo timiir iyo zayna binti eh, safiya binti xuyey qaar ba xoogow raashin ah qaar baa neef la gowraco zaynab binti jaxshi baa ugu badneed marka nabiga waa weliimeyn jiray alayh isalaatu wasalaam marka waa sunna waajibna ma aha wsunatu sida sunadaana an yulima bishaati nafana inuu gowraca sunaa oo tibuti butya raacaya ka weyn hadaad bixiso neef dhibaata male lakiin wixii qala keenayo oo ummadda hadhow culays ku noqonayo oo sabab u noqonayo in wax gursadada la waayo in laga gaabsado oo la iska ilaaliyaa la rabaa adi haddaad xogow dhaqaalo leedahay inaad caado iyo curfi iyo wado aad jidayso dhibaatada dadka ka soo gaari ma fiicna oo tiraahdo aniga waxaan bilaabay geelanba dad baan u bilaabay geelan baa arkaysaan hadda la gowracayo mujirji hore ya geel baa la qalan jiray yaasha cabdiwaab duqayde war dhow nagu bilowda waa kan oka dhibaatuu keenay marka arrintaa culeyska kamidta waxyaalaha meherka hadda cusleenaya kamid tahay meherkii oo labaadiye la badiyey oo qaali laga dhigay oon la ogolin asagana in ma fiicna ma fiicna waka almuhim dadkii loo waasiciyo wax laska cuncuno ma muxuma laakiin haddana waxaa la diidayaa xikmo kale mesha ku jirta oo dadki in culeys looga dhigo oo hadhow isku faanta ay noqoto qofka asagoo waxba haysanin uu yihahda ilaa ilaa waa in meeshaas la gaarsiiyo tanaa dhibaato imaanaysa oo deyme iyo culeysyo iyo waxaan tabarba loo haynin ay wayajuuzu waxaa banaanse bima tayasara min adacaam wixii allah wixii ku sahlanaada oo cunto ah. ah cunto keliya waa iska xesan karta haddaad xoolaba haysanin waman duciya ilayha weliimatulcursiga iyo arooskaa ninkii loogu yeero cuntadiisa laazimathu waxaa ku laazimaysa alijaabatu inuu ajiibo inuu ajiibo waajib ku ah oo ninkii loogu yeeraa jiba soo rartay ah, riwaayo kale lakin riwayat muslim fi cursin aroos bay ku ah, xadiday aroos qofkii loogu yeer ha ajiibo shuruud bay saleeda arki doonaa saa'iman kaana qof sooman ahayaa ka loo yeeri oo muftiran ku afuran adiga soo xaadir waa meesha ka muuqo bidhaantaada iyo hebel waa kasoo qayb galanaysaas dadku inta badan iska jecel yihiin marka haddaa sooman taha xataa imow waidaa xadara hadduu soo xaadiro nudiba leh waxaa loo sunaya alaklu inuu cuno minhaa cuntada inu wax ka cunaa fiican oo qofki cuntadaas uu kariyey adigu u kariye dadka u kariyey inaa laga cunaa fiican walaa yajibu waajibse ma aha oo hadaad tirahdo ani xoogow cuntan iskuma fiicino gaas baan qabaa iyo waan soomanahay iyo dhibaato ma leh waa adimka ina soo yajibe ducada maan kasoo qayb galay fa in kaana saa'iman hadduu isa yahay qofku qof sooman soomkaana tatawucan uu soom sunaa yahay waajib ramadaan iyo nadar iyo qado midna unan ahayn walam yashuqa una dhibaynin calaa saaxibilweliima ninka welimada iskale ee arooska iyo munaasabada lehna una dhibaynin sowmuhu qofka soomkiisa oo dhibaato una arkin oo hadduu sooba xaadiray unan cuntadiisa dan kasi lahayn fa itmaamu sowmihi soomkiisa inuu dhammaystirto yaa afdal u fadli badan u fiican soomkiisa inuu wato wa in shaqa calayhi qofkii daaciga ahaa ee welimada iskale ah hadduu dhibaya sowmuhu qofkan soomkiisa oo imaadnimo cuntid oo cuntada ma cuntid ku celceliyo falfitru afdal waa sunne iska cuno walaalka mashaacirtiisi iyo moraalkiisa intaad dhowrto adigana markaa iska sunayso hadda falfidru afurka afdal fadli badan waliwujuubi lijaabati markaan leenahay waliimat lcursiga in la ajiibo waajib weeye goorma weeyaan wuxuu le waliwujuubi lijaaba in la ajiibo waajibnimadeedu shuruudun shuruud bay leedahay shuruud bay leedahay shuruudda haddii la helana waajib bay kugu noqon haddii la waayo shuruuddaasna waa iskaga tegi kartaa ama waa diidi kartaa shardiga koowaad wuxuu ka dhigay anlaa yakusa bihaa inuuna weliimadan iyo muraadkan iyo xoolo cunidan la cunaayo cuntadan uunan ku khaas yeelin iyo yeeritaanka alaqniya dadka xoolaha iyo aqniyada ah ee xoolaha leh duuna alfuqaraa fuqaradana aan laga waxba laga siinin fuqarada baahan oo banaanka tuuran oo waxba aan loo ogoleyn in aqniyadu uun keliya lagu khaas yeelo ayagaa u markii deena soo xaadiraanna dhugdhuub ay u baxaan wixii kalena baca inti lagu guro meelaha qashinka lagu soo daadiyo haddiise masaakiintii iyo aqniyadiiba ay wada cunayaan dhib malaha inaa qaniga u yeedho oo madaxda u yeedho culimada u yeedho odayaasha u yeedho fuqarada iyo masaakiintuna ay dhinacooda ka galaan waxba dhibaataa ma laha waxaa la diidayaa inuu noqdo sharu dacaam sharu dacaami dacaam weliima yudca bihi lagniya agniyada loogu yeeraya riwaaya kale yudca biha man yala qof diidayo oo rabinba oo mashquulkiisa ka batay oo cuntada aan xiiseynayna waa loogu yeeri kii baahnaa ee gaajada haysayna waa laga tegaya kaas ayaa yaa sharu dacaam baa la yidhaahdaa qofkii marka loo yeeran waa inuu ajiibuu nabiga sii raaciya alayh salaam ah qofkii eh, haday cibaadana waa wa an yadcuuhu inuu u yeeraa iyadana shardiga koobaada shardiga labaada shardiga koobaad waa in cuntadan cunto agniyo iyo fuqaro laleeyihiin ay tahay oon fuqaro laga soo tegaynin ka labaadna waa an yadcuuhu waa inuu u yeero fil yowmi alawel maalinta u horeyso arooskii waxa lagayaba inu qof dadka qaar ay maalmo iska wataan oo munaasabaadka ay kala gu waayaanba maalinta u horeysa unba waa waajib adi kuwa inaad ajiibto fa awlama halaathata ayaam saddex maalmood hadduu weliimo bixinayo oo saddexdaa maalmood xoolaha la cunayo fadacaahu u yeeray fi lyowmi thaani tii waajib bay aheed maalin labaad ba u yeeray lam yalzamhu ku laazimi maayo inuu ajibo oo soo raaco o aqbalo waajibkuma aha ama lam tajib wa fi thaaliثi maalin saddexaadna kaba sii darana kurihad waxaa la dhacaa inuu ajiibo waaba karaahiyo lianna fiihi ishaarat riya yani qariinat riya riya iyo sumca iyo la sheeg hebel arooskiisi iyo heblo sida loo aroosay noocaasaa ku jirta qurmaba ma markaas qurba iyo alla udhawaasho maahee waa kabadbadis iyo istusus baa meeshaas laga baqaya marka inaada diidaa fiicanba waanlaa yuxdirahu shuruudii waxaa kamida anlaa yuxdirahu inuunan qofkan soo xaadirinin qofka daacigahe wax yeeraya madcuwa loo yeeri inuunan ogu yeerin likhofi minhu cabsi u asaga ka qabo cabsi uu ka qabo oo hebel nooga yeera dhib baa naga soo gaari haddii laga tago balaa dhici inaan arrintu aynan ahayn oo mase damacan damac oo fii jaahihi jaahiisa la damcayo isaga maarata jaahiisi iyo wejiga lagu qabsanayo oo muuqaalkiisa la rabo ayadana waa inaan ahayn murmurintaa iyo cujba iyo waxbay keeni kartaaye ah, keliya waxaa la rabaa un tawadud iyo maxabada iyo isjeceelka iyo ujeedada intaa baa laga rabaa wa an laa yakuuna inuunan ahaanin baa iyadana shardi a ah. fadman meeshaa laiskugu imaanayo man yata'adaa bihi qof ku dhibaatoonayo qofka loo yeeray oo daacigan muxuu ahaa madcuuga loo yeerayo dad dhib uu soo gaarsiinayo ama dad asaga dhib ka soo gaarayo waa inay meesha joogin oo dhibaatada meesha ka dhalanaynin dad cadow hoos aragkii lahaaba meesha laiskugu keena markaas afdhaafa laga baqaya kuw miskiin ahoo mucsir ahaayo iska dhuudhuumanayay oo ninkii meesha lagu soo geliyo dee markaa lokuleti ku dhaga daynteedii xoolahay keen aw laa yaliiqu bihi dad aan u cunamin mujaalasatu la fadhiisigooda dad inay la fadhiistaba aan araadil ah araadil baa la dhex fadhiisiya isagoo khiyaara ayaa waxaa la fadhiisiyay dadkii tubaako cunkaha iyo qaad cunki iyo siyaariya cunki iyo dadkii jibirjaankaha umaa qoray ku jira la dhex fadhiisiiyey markaas waa boodi karaa waa kasoo boodi karaa wa yakuuna munkarun inuu munkar jirin ba waa shardi ayado meeshaas min zamrin heese iyo waxyaalaha eh, afuufee garida la garaac waxyaala noocaas oo ah. wa khamrin khamra iwa meesha aynan oolin waxyaalaha kale xaaraamta waa lamid haddii qaad lasoo dhigo lasoo meesha lagu xardho oo la yidhahdo aroos baa dhacayo munaasaba nin walba murduufkiisa soo hordhigo meeshaas lama tagaado khamro wey wa khamrin wa farshin xariirin iyo gobol xariira bar xariira lagu gurigi xariir waa dhar gaara ah oo xariirtu maaha qurux iyo qurux maahe waa dhar gaara wey oo ragga loo diiday inay xidhaan ku fadhiistaan isticmaalaan wa suwari xayawaan xayawaan sawiradiis iyo in guryahaasa lagu xardho lagu sawiro ayaduna manquusha lagu xardhay calaa sakfi guri saanqaafkiisa aw jidaarin jidaarki derbiga gurigaasaa lagu xardhay sawiro aw wisaaratin barkin mansuuba meel saa loo taagay oo barkin saa loo tiirtiiriye ee guriguna iskaga xardho ayaa sawiro leh aw sitrin astur iyo daah daahyihiibaa sawiro lagu dhejiyey aw thawmin maryo aw gayri dalika waxyaaba noocaas oo kale ah oo muxtaramo dadku ay qurux iyo wanaag u samaystaan yay sawiro ku dhadhajiyeen ayadana lama xaadirayo waa laska dayn fiatu lam yakul yaxduru xataa yafuuta yazuul munkar waa kidhihi jiray fain kaana lmunkaru hadduu munkarku yahay yazuulu mid zuuli bixuduurihi hadduu xaadiro tagaba hadduu xaaliraba munkar waa zuulaya munkar mesh waa ka jiraa sax laakin ow hebel markuu imaado maxaaji hebel mashee hebel munkarkaa waa lakala carara haweenkiiba kala didi wixii meesha ku hayay munkarka ahaa ee rag ahaa way kala carari wixii meesha lagu hayay naga xaray aa la dhihi alabto dhan waa la xarayni waa lagugu yaqaanaa nin aan fiirsaninba aan aamusin baa tahay oo indhaha laabin oo munkar hadduu arka markaaba isbedelayo o cadhoonaya o hadlaya ayaa tahay aw amase kaanat suwaru sawiradu waxay noqdeen cala alardi dhulkii yaalaan fii bisaadin gogol lagu fadhiisanayo lagu istaagayo yuu sawir iskaga dhegan yahay shamacii sawirradii shimbiri iskaga yaalyaalay ee lagu istaagayo oo kale aw makhidatin waa barkin mutakaa ah caleyha lagu dangigsanayo oo korka lagaga fadhiyo oo lagu fadhiisanayo ama lagu tirtirsanayo weeyaan mid saa loo taagay la qurxinayo ma qurux loogu talagala mayahe eh, waa mid lagu dangigsado sawirada waxaa ku yaalaan aw maqduucat ara'si sawirkan sawir kaamil maahe madaxaaba la gooyeyba intii lugihii iyo ka muuqda meeshii aw amase suwara shajari geedo sawiradood weeyaanoo geedo iyo muxuuha ubaxyo iyo waxyaalahaasa sawirka weeyaan wax nafleba ma aha xayawaan nafleh oo daatruuxa maba he ah waa geedo iyo bada iyo webi iyo buuro iyo waxbaa ku sawiran falyaxdur ha iska xaadiro ah, qurux oo dhan ma arki ma dhigi kartid ah, walaa yukrahu waxaa la nacaa nathru sokari sokorta in la firdhiyo wanaxwihi wax lamida laa yukrahu lama naco walaa yukrahu nathru sokari wanaxwihi naxwiga waxaa soo gelaya looskii iyo ninaci iyo waxaa soo gelaya fi limlaakaati caqdu hadda loo jeedaay waxyaalaha cuquuda iyo nikaaxa iyo meel ka dhacayo in sokor iyo gabaatigiisaa loo firdhiyo haba dhibaataa ma loobre shilinihii lacagti lacagti ba saa loo firdhiy markaasaa dee nin walba meel yaa la boodo wixii gacantiisa soo dhacay laakin waxay leeyihin mare iyo in qofka dhigto wixii la firdhinayo oo dee mare u dhigto ma aha bay leeyihin wixii gacantiisa kusoo dhacay meeshaaba wax ka qaadqaadani karaahiya ma aha bu kuleey bal huwa khilaafu lawlaase waa laga fiican yahay wax oo fiican oo qiimo badan ma in xoolihii gacanta laiskugu dhidhiibi lahaa in la firdhiyo ciyaar ciyaar iyo waxay wala jeedaan waa yomulfarax iyo markaasaa saa loo firdhin dabasha la raacin markaasaa la dhex wardidaana bal waa khilaafulowla waa la fican yahy waltiqaadu in la gurtana tuuridii baa khilaafulowlaheed in la gurto oo dadkii waaweynaa ay odayaashii dadka waaweynaa ay gurgurtaan oo ordaanna aydan khilaafulowla waa kasii xun tahay maama khilaafulowla waa iyaduna baabu mucaasharati laswaaj haweenkii oo lala macaamilo yajibu waxaa waajiba mucaasharada waxaa weeyaan qof walbaba waxa qofka kale uu xuquuqa kuleeyahay saaxiibka kuleeyahay inuu gudo ayaa la rabaa waxay ugu noqonaysaa curfi iyo caadada curfigii iyo caadadii u noqonaysaa yajibu waxaa waajibaya calaa kuli waaxidin mid kasta oo min azawjeyni labada isqabtaa almucaashara inay dhaqmaan bimacrufi si curfiga ah. si fiican oo macruuf oo ehelkii dadka ay ku mucaamilaan inay ku mucaamilaan baa la rabaa oo hadal wanaagsan iyo maaratay masruuf wanaagsan iyo khidmo wanaagsan iyo arrimo nooca wanaagsan inay isku dhaqmaan dad col aho meesha wada jooga inay noqonin wa badlu maa yalzamuhu badlu maa shay in la dhiibaa waaji yaa la rabaa yalzamhu qofka ku laazimayo min gayri matlin asagoo meermeerinayn xuquuqda iyo biilka masruufka lagu leeyahay ha iska dhiibo waxba yun meermeerinin oo u meelaha fiirfiirinin haddiiba wixii keen la yihaahdo waa xaq lagu lahaaye hadduuba hayo ha siiya yun meermeerinine walaa irhaali karaahatin karaahiya asagoo muujinayo xun baadna weydiisa xil xun baadna weydiisaayo asagoo dhehaynin walaa irhaali karaahatin wayaxrumu waxaa xaaraana cala rajuli ninka ka xaaraana suknaa zawjatayna laba haweena uu qeeya inuu iskugu geeyo fii maskanin waxid hal gurya hal guri aan wada dejini inuu dhaho waa laga fiican yahay ilaa biridaahuma ayaga ridahooda mooye inay ogolaadaana dhahaan hal meel iskugu imaano hal dheri baan noqonaynaayo marka hore un baa laga yaabaa inay xogow ridda ku muujiyaan kadib wayar adkaan kartaaye ilaa biridaahuma inay raadli ka noqdaan mooyeene haddii raadli ayaga ka ahayn inaad jujuubto oo rujuuliyada raganimadeedan muujinaa tiraahdo oo qoolka la booda ma aha maxaa yeelay labadaasi haweenkaad bararatayn baaba la yidhahdaaba waaba dad isdhiba oo isyar waxaya oo qalbiga wax isku haya isyar xasda marka inaad meel iskugu geyso hadhow maraamarsiya yar dabka isku khilaafaan oo alaabta isku khilaafaan oo caruurtoodii caruurta isdagaashaan isku dilaan ayaa imaan karta marka kala foge haddii ayaga ogolaadaan hadi waa khayr waana naadire waa naadire eh, eh. walow an yamnacahaa inuu diidaa u banaa ninku haweeneyda u diido ka manciyo min alkhuruuji inay baxdo min manzili gurigiis e, cudurdaar iyo daruuro iyo baahi dar la-aanteed inay tiraan waan baxayaa waa u diidi karaa booqasho caadihi iyo salaan meel iska salaamayi iyo wax markaa aan daruuro sii ahayn waqarkaas hadday haweenku bartaanna marka dambe lagama karo ah, salaam iyo boqoshi hadday kolkugu bilaabaan marka dambe caadiga dhaqan bay ka dhigan dhalandhoolkaasi ku jiraysa mar walba marka laakiin wixii munaasaba macquula ah, ehelkoodii reerkoodii qof jiran oo xanuunsan qof dhintay loo tacsiyeynaayo meel wax laga soo baranayo arrimahaas walow an yamnaca min alkhuruuji min manzilihi fain maata hadduu dhinto lahaa gabadhii waxaa ka dhintay qariibun qaraabadeedii baa dhintay ehelkeedii baa qof dhintay yustaxabu waxaa la sunaaya an yaadana laha inuu idma fi lkhuruuji inay baxdo oo markaasoo kale inaad hor istaagto waxay keenaysaaba xumaan bay keenaysaa iyo niyad xumo iyo eh, dhibaatay keeni kartaa qofka waa qof walbahaarsan oo tacsi u baahan adigana waad ka reebtay waman lahu nisaaun qofkii haween qabo haween buu leeyahay oo hal iyo laba iyo ka badana laa yajibu caleyhi waajib kumaha an yuqsima inuu qaybiyo lahuna haweenka inuu u qaybiyo qismo u sameeyo oo uu yidhaahdo kalkiiminaan bilaabi oo tartiibkaasaan ku wadaya waxba waajibku maaha waa bilow hora laga hadlaya wow kol hadaad bilowda cadaalad baa la rabaa laakiin marka hore waad dhihi kartaa halkaasaan iska deganaano aniga maalmahan maarata meeshaas keliga iska joogayo mid oo idinka kamid a ah, un soo dhaweysanayo ma laha waa dhihi karaa laanna waa xaqiisii wey waa xaqiisii waxay dhahaan eh, ka tarki sukna daari oo kale mustaajir qofka mustaajirka guriga kiraysta de gurigii uu kiraystay waa iska farow ka qaadi kara qof intuu saaro marka taas oo kale ley marka laa yajibu caleyh an yuqsim inuu qaybiyo yaqsima lahuna bal lahu licraadu inuu ka wada jeedsada canhuna dhammaantood bilaa ithmin dembi la-aan Ah, waa iska wada jeesan karaa hadduusan bilaabo waa inuu qeybtii ilaaliyo oo cadaaladii dhawaalade walaysa lahu ooma sugnaanin an yabtadiya inuu bilaabo almabiita bariga cinda ixdaahuna midood agteed inuu ku bilaabo ilaa biqurcatin qorituur mooyeene sidii looga ogaa halkaasaan iskaga khalweynayaayo aniga maarata korkuunaan iska ogaana looga ogaa yuu uun ka bilaabay see looga bilaabay waa u haweenkii waa inuu yihahda hadda hawshaan bilaabi rabaa qismadii baan bilaabi wareegii baan bilaabi marka waa idin qorituuraya waa isineeyeene teenka bilaabi qorituur buu marka kusoo gelaya cinda xidaa ilaa biqurcati qorituur waa inuu imaado fa in baata hadduu baryo cinda waaxidati minhuna mid ayaga kamida agteed hadduu baryo lazimahu waxaa ku laazimaya almabitu cinda albaaqiyaat kuwii kalena inuu agtooda baryaa laazim ku noqon ama ka wada maqnow ama wada mar cinda albaaqiyaat waa inu wada maro biqadrihi intuu taa la joogay oo kale iyo kuwa kalena la joogaya fa idaa araada hadduu doono alqasma inuu u qaybiyo yihahdo hadda qismadan bilaabi oo tartiibkeedan soo wareegi haduu yihahdana aqrac waa u qori turaya ah, siduu qori ugu bilaabi laha tu ku bilaabi lahaa faman kharajat qofkay soo baxdaa miday soo baxdaa qurcatuhaa qorituurkeeda qorigeeda iyo sahmigeeda iyo nasiibkeeda taasu qadamaa hormarin wayaqsim markuu qaybinayo midan waa jiran tahay iyo tan waa umul iyo tan waa xaamilo iyo waxaas ma jirto liannahu qismada iyo guriga tegitaankiisu liljimaci walwadi maaha xigmadu keliya lilunsi way noqon kartaa walashi ninkan inuu reerkiisa joogo o caruurtiisa kala celceliyo cidda uu uwehelyeelo oo kala warhayo oo xaalada la socdo maradka iyo jirada taasaaba maarata faaida kala meesha ku jirto ee eh, ma aha adig waaba jiran tahay eh, umul baa tahay xaamilaad tahay waa duqowde waxaaso dhan wax ka jira male ayib faman kharajat qurcatuhaa qofka qurcadeeda usoo baxa qadama hormarin wayaqsimu lilxaaidi tii xaydka qabtay qeybteedu siinaya ad xayd baa qabtaaye intaad xaydka kaa go-ay agga ku maqnaani ma jirto lannu masladu jimac keliya ma ahee waheshi baa meesha ku jira iyo kawarhayn reerka wanufasaa baa qaybta wax laga siin kuwa umushaha walmariida midii jiraneed booqasha ubahanta y kawarhayn waradqaa midii maaratay radqadaheed maxalkii iyo xubintii tarankaba uu xidhnaaba meeshiibaaba xidhanba oo wax kasoo baxay nabar baa kasoo baxay ama wayba owdan tahayba fain kaana macahu xura hadduu ninkan wuxuu qabaa adoon iyo xor waa qabaa in kaana macahu xuratun xor iyo waamatun ama adoon buu isla qabaa labadaas waa isla qabaa qasama lilxurati a tii xortaheed ayuu marka hore adoon guursaday oo eh, dowla eh, yuu ahaayo zinana waa ka baqay oo adoon buu guursaday kadib buu deen haddana waxalao xor buu guursaday tii hore fur la dhihi maayo mogtahay marka labada saas ku kulmi karaan qasama lilxurati midii xorteed wuxuu u qeybin oo uu siini mithley maa lilamati maratayn middaa adoontaa labalaabkeed ayuu siinayaa oo midaan xorta marku laba habeen la joogo itu adeyntan habeen la joogi ila nisf ma cala muxsanaat bay ahaayeen nisf bay ahaan jireen mile iyo mili labada baa la qoray milu maalmamati maratayn laba jeer wa aqalu lqasmi qeyb waxaa ugu yar waxaad rabtaa laba reer ama saddex reer baad leedahay meeqaad mid walba la joogi kartaa oo ta kale ka maqnaan kartaa ila haddaad habeen aad tan la joogto tii kale habeen baad kasoo maqan tahay haddaad laba midda la joogta ti kale labaad ka maqan tahay saddex ti kale sadex baad ka maqan tahay tan u ka hadlaya wuxuu le wa aqalu lqasmi qayb waxaa ogu yar haweenka loo qaqaybiyo mid walba kiskeeda ay fiirsato leylatun habeen baa ogu yar habeen baa ogu yar wayatbacuhaa waxaana raaci habeenku yowman maalin baa raaci qablaha ka horeeya oo bacdaha ka dambeeya marka wuxuu caado ka dhigan habeen habeenka marka waxaad ka dhigi kartaa maalinta ka horeysa ayaad aroortiiba imaan kartaa maalinta ka horeysa aroorba imaan habeen ka dambeeyana waa joogi waagi marku beryan xagga kalead u wareegeysaa oo maalintii baad ku bilaabi ama maahe maalinta habeenkaad ku bilaabi oo maalinta ka dambeysaan waad raacini labada waa ku banaan tahay leylatun habeen wey yatbacuha waxa raaci yowmun maalin qablaha ka horeya bacdaha ka dambeeya habeenkaa marka maqsuud ahoo asal ah wa akharuhu inta qismada oogu badanna talaata ayaam saddex maalmood wey saddex maalmood ka badan inaad reerkii kale ka maqnaata maaha a ah, safar iyo arrin kale wey safar iyo way kala fog yihiin way kala meelo kala degan yihin waa masale kale kolba haddiise qasmiyo wareegto ay tahay inaad tiraahdo mid walba waxaan la joogi rabaa afar habeen afar habeen baan cidda lala joogi tanna afar habeen baan la joogi lama ogolo saddex habeen wax ka badan wixii laga maqnaada cidiba waaba tawsawday soo ma artid muddo badan baa laga maqan yahay saddex beri ka badan marka in laga maqnaada maaha waad dhihi kartaa laakiin saddex beri baan tan la joogi tanna saddex beri baa la joogi marka saddex beri baad tu walba ka maqan tahay laba beri iyo laba beri habeen iyo habeen saasa ku wadaysaa isku dhadhawaataa la rabaa soo wareegtadu walaa yuzaadu calaa dalika halaatha iyo saddex lagama ziyaadinayo maxaa yeele tu hadda saddex uga ziyaadiso tubaad afar ka maqnaanaysaa wa cimaadu lqasmi qeybta waxaa eh, tiirkeeda qaybta asalkeeda iyo maqsuudka looga qastaayo loola jeedaa allada waa habeen habeenki wa inta badan loo jeedo ninka reerkiisa baryo ciddiisa la mucaashiro la mucaamilo habeenkiiba inta badan yay ku dhici ninka hadduu maalintii shaqeeyo habeenki uu guriga imaanayo maalintii lan shaqa lagu maqan yahay marka habeenkiiba maqsuuda habeenka hala ilaali wanahaaru maalintuse taabicun way raxsan habeenkay raxsan tahay waa kuma liman qofkii wey maciishatu shaqadiisa iyo noloshiisu min maalinta ay ku xirantay qofka maalintii shaqeeyo in yaroo qiba usoo ordi iyo dadka qaar bidc mushtarki iyo maba imaadan maalin oo idilba oo mooyaane habeenkiiba maqsuud oo gurigi uu imaano cidda uu ku sugan yahay maalintu way iska raxsantah fa kaanad haddaysa tahay maciishata noloshiisa iyo shaqadiisu bileyli habeen kal xaarisi waardiye wey waa washman waardi habeenkiiba buu soo jeedaaba fa cimaadu qasmihi qeybtiisa isaga waxay asal u ah binaari maalin maalinta gurigeeda lagu wayn habeenkiiba ilan soo jeedo dhafra ayo banaanka taagnaay walaa yajibu calayhi lwau jimacaas waajib kuma aha masalada qasbiga iyo wada way kalata khasabku jimaac laguma dhahayo lakiin khasab ku imow guriga waa lagu dhihi guriga khasab ku imow ciddaa lagaa helo habeenkeeda gabadha ha hesho maalinteeda ha hesho waa lagu dhihi laakiin khasab ku jimac lagu dhihi maayo laana jimaacu waa arrin ku tacalluqda qofka maaragtay dareenkiisa ku tacalluqda khasabna logama keeni karo dareenkaaba inuun lahayn baa laga yaabaa diyaarna u ahayn laakiin yundabu waa la sunneeyaa ataswiyatu inuu simo baynahuna haweenka haweenkase inuu simaa wanaagsan oo fiihi fi ljimaaci ku simo oo hadduu midaasi xoogo u yar furfuran yahay asku daya takalna inuu ufurfuraado wa idaa araada an yusaafira biimraatin hadduu damco inuu safar aado oo mid uu horey usii qaaxaysta haweenka kamid u adeegta an yusaafir biimraatin minhuna haweenka kamida lam yajuz ma banaana ilaa biqurca qorituun waa inuu ku qaato hibladana gixi waan safraynaa inu iska dhootii kale indhaha taagaysa ma aha nacam waa inuu uqori tuuro dhoo safar baan aadi midda aan la bixi lahaa qaadan lahaana waa inaan uqori rido qaarkood waxay leeyihiin midda suuragalkaa ah inay safar aado hadday midna xaamilo tahay ayadoo mashquulaho sariirta saar ama umulilmihiiba mujuqa haysata ama marido xanuunsan safartaba maba geli kartaba irkiatu dhahda ayadaan tabar hayninba taas kuma jirto lakiin ayadoo wada diyaara inuu midka haystaa la diidan yahy siduu nabiga sala allahu alay slam yeeli jiray oo kale in la yeelaa la rabaa waa u qoriridi jiray nabiga hadduu safar aadi rabo miduu qorigeeda soo baxuu qaadan jiray mararka qaar labuu qaadan jiray intuu uqori tuuro xafsiga caaisha mararka qaar raacay fain saafara biqurcatin hadduu nabiga fain saafara dheh biqurcatin qorituur buu kula safray midii usoo baxa qorigeedii lam yaqdi ma qadaynaya lilmuqiimati midii nageed shan beri toban beri u mid la maqnaa markuu imaado midii kale ma dhigi karto waa inaad iska bixisaa toban beri joog guriga ma dhigi karto leanna marka hore qurco iyo idan iyo dariiq sharci uu ku tegey marka caadi unbaa un wareegtadii baa bilaabanaysa iyo qismadii iyo arrintii caadigeed baa iska bilaaban habeenkeedii wa in saafara bihaa hadduusan la safro bikayri qurcatin aw bilaa qurcatin qurca la-aan buu mid iska kaxaystay ahima waa dembaabay lannu jaa'ir daalima wey juur buu la yimid walazimahu lqadaa qadana waa ku laasimayaa waa inuu qadihii maalmihii uula maqnaa midii kale uu ku raaligeliyo uu joogo tan kalena ay un ka fiirsato waman wahabad xaqahaa waman wahabad xaqahaa midii xaqeeda hibaysaba min alqasmi qeybta ay ku laheyd habeenadoodii hibaysa waxay tiri dib daba igu imaanin korkaa kore umara mooyaane wixii qismadaha waan kaa afiyey bay tiri libacdi daraayirihaa siisay haweenkii laga qabay mid kamid ah, ayay tiri heblaan habeenkeedii birida zawji ninkiina raalli buu ka yahay arrintaa iyadahoo hadduu isaga uu diido yihahdo maya anaan kaa maarmin oo ma ogeli u yihahdo waa arrin kalaadi asagoo raalli ku abay haweenkii mid kamidana siisay jaaza way banaan tahay sawda binti zamca radia allahu canha baa sidaa yeeshay markay xoogo cuslaatay oo nabiga aleyh isalaatu wasalaam ay ka baqday inuu ay kala tagaan ama uu sii daayo ay tiri umulmuminiin an ahaa martabo weyn ku fadhiyaay muminiinta dhan ba hoogo wahay jannadana muraafiq baan kuwala noqon amaa kalkaygii iyo habeenkaygii caaishaan siiyey bay tiri way garanaysaa caashaha de nabiga aleyh salaatu wasalaam maxabada iyo mawadada iyo jeceelka dee waa ilahay gacanta ku hayee qalbigay ku jirtaa marka caaisha radi allahu canha bay ugu kordhisay lama habeen qaadinkarta caaisha marka wain wahabatu lizawji haddayse zawjka siisa meeshii ay gabdhaha mid kamida ah siin laheed lala qabay yo waxay ti adanka ugu socday meesha rabta gee jacala wuxuu yeelayaa liman shaa minhuna miduu rabu siisan oo dhahay adiga ayaan kusiiya hebla kalkeedii fain rajacat fi lhibati waaba soo noqotayba hibadeedii kusoo noqotay waxay tihi adiga waan rabaa gurigeygii iyo inagu soo laabto caadad way ku soo noqon ila dawni wareegi ayay dhinac ka geli min yowmi ljujuuci baan laga bilaabay maalinta soo noqota laga bilaabay inti laga maqnaa idil ma dhihi karta ilii soo celiyo walaa yajuusu ma banaana an yadkhula inuu galo calaa imraatin haweeney fii nawbati ukhraa mid kale kalkeedii bilaa shuqlin wixii meesha shaqa ka jirin si looga ogaa gurig gurigi bidikaasoo dhex taagan oo dhex saaxanaya in la arka lama ogolo walaa yajuuzu ma banaana an yadkula inuu iska galo calaa imra'atin haweeney fii nawbati ukra mid kale kalkeedii habeenkeedii iyo maalinteedii inuu mid kale iska aado bilaa shuqlin wixiina meeshaa hawl iyo shaqo aysan jirin haddii shaqo jiraan oo dad baa marti qaadayaa iyo dad baa ii imaaday iyo qof baan xanuunsan isbitaal geenayaa iyo arrimo noocaas hadday jiraan oo soo dhacaan ama shaqaduba xagga ay kaa noqoto bilaa shuqlin baa lagu yidhi shuqullaan fain dakhala binahaari hadduu maalin galo lixaajatin xaajuu u galay ciddii kaleu u tagay xaajo iyo arrin jirta darteed bu maalnimaha u galay aw bileyla habeenkiibuu galay <coughs> lidaruuratin daruuro darteed buu habeennimo uu tii kale ugu tegey jaaza hadii xaajiya daruurata wa ilaa falaa haddii kale maya fa in aqaama hadduu ku nagaado lazimahu lqadaa waa ku laazimaya hadduu daruuro iyo xaajo la-aan middaa kale iskaga nagaado xoogow uu iska dhex oo lagu iktishaabo arrintaa u dhacdo lazimahu lqadaa inuu qadeeyo tii kale u qadeeyo yaa laazimku waa ah. wain tazawaja jadiidatan ninkii maanta gabarh cusub buu guursaday tu hor luu guursaday asagoo ti sii qabay iyo tu kale guursaday wa cindahu hayruhaa midan cusub ee jadiidada ah, mid ahayn buuna sii qabay ah, cindahu hayruhaa qadaca dawra wareegii haween laba iyo saddex buu qabay qadaca dawra wareegii baa joojinaya wareegii uu wareegaya tii lahayd isu socda waa ka joojin liljadiidati buu u jaraya arrintii kakad baa galay tan cusub baa hadda arooskeedii iyo umuuraheedii lagu yar mashquuli haddii gabar toddoba beri haddii kale saddex beri fain kaanat bikr hadday bikaaro tahay midan cusub aqaama cindaha sabcan todoba beri buu ku nagaan walaa yaqdi kuwa kale u maayo waa arrin cusub weeyaan midaan lagu soo dhaweynaya kuwii kalena toddoba beri baan rabnaa ma dhigi karaan sharciga yaa u qadaray kadib toddobadaa unbaa mid walba habeenkeeda iyo maalinteeda fiirsan wain kaanat hayiman midan cusub ee la guursaday hadday garoob aheedna fa huwa bilkhiyaari khiyaar buu leeyahay bayna an yuqiima cindaha sabcan inuu todoba beri agteeda ku nagaado iyadoo garooba sida gashaantidii o kale uu ka dhigo oo wayaqdii laakiin uu qadeeyo uu qadeeyo oo ziyaadadii toddobadii ayad aheed toddobada ayad aheed uu haween kalena u qadeeyo wa bayna an yuqsima halaathan saddex bay leedahay inuu saddexdaas uu siiyo garoobaheeda o halaathan oo walaa yaqdi waxba qadeynayna saddex hadday tahay kuwii kale waxba loo qadeyn maayo wayundabu lahu waxaa loo suneeya an yukhayirahaa yani xadiistii waa kuso hartay nabig sala allah alay wasalam ninka hadduu guursado gabadh bikr hadduu guursado todoba dii kale saddex buu joogaya umu nabiga guursaday alayh isalaatu wasalaam garoobbay aheed ummu salama saddex beri markuu la joogo inuu baxa damcay bay ku dhegtay tiri see u dhacday toddobada dhamayso markaasuu nabiga alay salaam wuxuu yidhi in sabactu laki sabactu liaswaaji haweenkeygana toddobaan oga dhigaya in shitu sabactu cindak wa sabactu toddoba beri wain shita halath saddex baan kula joogo waad leedahay cindak wadurtu markaasaan kuusoo wareegi aan kuwa kale uqadanayna haweenkoodi maan siin dimbo waan soo dhaksani bas waayahay tiri marka saddexdaasaan ogolahay waaya wayundabu lahu waxaa loo sunayaa an yukhayirahaa inuu khiyaar geliyo haweenaydii ahayd baynahumaa labadaa tiro toddoba beri miyaad rabtaa oo hadday toddoba beri aan kula joogo hadhow kuwa kalena toddoba la joogi waa la qadayn mise saddexdaad rabtaayoo saddex hadday noqoto dee saddexdaasaan kula joogaya kadibna waa un soo wareegi ku kala qadlo ma laha fa in aqaama sabcan hadduu toddoba nagaado bialabihaa ayadaa dalabtay oo cosato tir toddoba me wixii hadhow qadlo sabca toddoba u qadlaynaya kuwa kalena aw biduunihi idan la-aan a ayuu asaga todobada iskaga dhamaystay qadaa arbacatan afar buu uqadeen faqad oo keliya walow afar buu uqadeenay afar buu markaa iyuu uqadeen haweenkii iyada oo xaggeeda kama soconinba asagaa iska doona toddobada dhamaystiray marka iyada toddoba beri lagama qaran mahaye saddexdeedii afar alaa ogu daray afar taawanka qadaha ha noqdo saddexdeediina ayadan way leedahay laakiin haddii idankeeda iyo ogolaashaheeda ay tiri toddoba beri ilaa ilaa la dhameeyo toddoba beri baa la qadleen kuwa kalena fain qaama sabcan bidalabiha qada sabca buu qadayn o bidunihi biduuni alabi qadaa arbacatan afar unbuu qadayna saddex wayba leedahay faqad oo keliya walahu wuxuu leeyahay alkhuruuju nahaara ninkii aroos buu ku jiraa ma bixi karti la dhihi isagana waa bixi karaa nahaara maalintii wuu bixi karaa liqadaai xaajaati xaajaadkiisi inuu soo guuto darteed wlxuquuqi waliadaa'i xuquuqi xuquuqdii kale lagu lahaa ciyaadatu iyo tashyiicu ljanaaza iyo ijaabatu daaci iyo xuquuqda kale lagu lahaa buu yuu u bixi karaa waman malaka imaaan qofkii addoommo mulkiyaa addoomuhu leeyahay oo gacantiisa ku jiro oo saraari ah oo surureysanayo yuu leeyahay lam yalzamu ku laazimi maayo an yaqsima inuu qaybiyo lahuna inuu qayb u samay sida kuwa xortahay la qabay laasimkuma aha wayundabu lahu waxaase loo sunneeya allaa yucailahuna inuunan ka cailin oo ka reebin oo ka xanimin min awadi jimaaca jimaaca inuunan ka wada reebin ayaa wanaagsan maxaa yeele fujuur iyo zine iyo xumaan bay ku dhici karaan marka waa inuu siiyo wax ka siiyo waa an yusawiya inuu simaa wanaagsan baynahuna dhexdoodana fiihi fi ljimaaci uu ku simo sayna kuwii kale cudad cadaawad u gelin wa idaa dahara amaaraatu nushuuzi haweenaydii la qabay xogowsan taagi iyo amar diidi iyo isbeddel baa ka yar muuqday calaamaadkeedii way kala tahay moogtahay inay caddaysato iyo inay ka yar muuqato haweeneydii waxaad oga baranin baad ku yar araragtay waidaa dahara hadduu muuqdo amaaraata nushuuzi xogowsan taag iyo amar diida calaamadeed calaamadeedi saansaankeedii yaa kuu muuqday oo haddii weji furfuran kuga soo aadi jirtay weji cabuusahoo xidhxidhan bay kuga soo aaday hadal jilicsan hadday kugu dhihi jirtay hadal xanaf lahoo qallafsan bay kugu jawaabtay hadday kugu soo jeesan jirtay markaad la hadlayso dhabarkii bay kuu duweysaa maanta amaaraatu nushuus baa la yihahdaa wacadaha bilkalaami waa ka hortegayaa cudur baa kusoo socdee wacadaha bilkalaami hadal buu ku wacdinaya waa waaninayaa naashiisnimada iyo xumaanteeda uga sheekeen lacanada malaaigta iyo waxa ku dhacaya qofka haddii haweeneeda ninkeeda ay naashiisa ku noqoto ayuu sheegi waxa ka ratimaayo ee in nafaqadeedii iyo qismadeedii iyo habeenkeeda ay weyni ayaa loo akhrinoo loogu sii degi wadi weyaan faciiduuhunadi wey walatii takhaafuun nushuuzahun faciidahun aad ka baqaysaan baqida waa soo socota wacadaha bilkalaami fain saraxad lahu binushuuz naashiisnimadiiba cadaysatay banaankaayba soo dhigtayba <clears throat> amar diiday bilowday wixii xuquuqa lagu lahaa bayba diiday wareegiyo iska bixitaanbay bilowday saraxad lahu binujuuzi wa u cadaysatay hajarahaa fi lfiraashi goosha uga hajiri duwal kalaam hadalka maya hadalka lagu kala tagay laanau cibaadadii baaba dhaawac gaarahay saddex beri ka badan labada qof inay kala aamusaan ma aha laakiin gogoshi ayuu marata ka yar bedelanayaa oo uga hajirayaa gurigiisa iska imaado laakiin siyaadihii lagu yaqaanay iyo isku dhawaashihii hore iyo waxbuu bedeli way garan ayaduna isbedelka ku dhacay iyo meesha qalaalaantay iyo meesha banaanaatay xoogow inay marka isweydiiso oo ay dib marata fikirta laga ilaa gabadha caaqiladaa wa darabahaa hadday arrintaa kasii kasii darto oo gobashii iyo arrimahaas ba ayna damba ka lahayn oo kasii qaadaba mxuu ahaa kasii qaada naashisnimo iyo mxuu ahaa ka dartaba darabaha waa garaacaya ah, darabaha darban hayra mubarixin laakiin waa garaacaan dhaawacaynin mubarix waxaa way mid dhaawacaya mid aan dhaawacaynin oo muxuu yahay midkaan dhaawacaynin ay laa yaksuru cadman laf ma jabinayo walaa yujrixu laxman hilibna ma dhaawacayo walaa yunhiru daman dhiigna ma daadinayo inuu qoolka qaato oo qoorgooyo ku dhufto ama uu dakro ama sanka feer ku dhufto oo arrimahaas ma aha mm. waxaa weye lanna meesha ta'diib baa looga jeedaa ta'diib ee ciqaab maaha in la ciqaabo maahe in la edbiyo un baa loogu jeeday in la edbiya loogu jeeday waxay ku xanuunsanaysana laakiin aan dhaawac weyn gaarsiinaynin wey macnaha saasaa loo jeedaa sawaaun qaar baa waxay dhihi jireen marada faraqeeda iyo marada faraqeeda asaa lagu dhufani ya ya may kuba qarinaysa qosol bay la dhici eh? ayb ya fadi kaa maray markaa dantaa keento sooma difaacu nafsi baad geli wamutrifu mudihi baa soo geli laysa yadmaru bacda difaaci bilati yaxsanu allah mustacaan calaa kuli xaal ma aha nabiga waa ka digay aleyh salaatu wasalaam garaaca haweenka oo wuxuu yiri khyaar khiyaar maaha kuwa haweenka laaya gabadhaha gacanta ku xaliya wax kuwa khiyaartiina maaha buu nabi sala allah alay wasalam yiri sawaaun nashazat maratan hal mar naashisnimada hal mar ha ahaato marka lagu leeya waad garaaci kartaa hadday hal mar ay naashiso noqoto cadaysato garaac wuu soo geli aw mase takarara minhaa ama kaso ha ka noqnoqdo oo mar iyo laba iyo saddex iyo dhowr jeerba ha socoto wa qiila waxaa la yidhi laa yadriba ma garaacayo gabadha ilaa idaa takarara nushuuzuha naashisnimadoodii amar diidadoodii inuu soo noqnoqdo mooye hal mar dhacay waaqaca iyo mar dhacday inaad markaa war la soo rado ma aha kaasaad na moodaa inuu caqliga u dhow yahay iyo xikmada iyo nabiga hadalkiisa caleyhi salaatu wasalaam uu yiri eh, laysa haaulaai bikhiyaar oo kama qaal khiyaar maaha u dhihi jiray sala allahu aleh waali wasalam markii uu marka hore yiri iska celiya oo yar edbiya buu yiri markay soo sheegteen oo muhaajiriin ba waxay yidhahdeen naba allow haweenka annaga waan ka adkan annaga niman reer ansaareed la yidhaahdo haweenkaba ka adkeen ayaa haweenka anaga la sheekaysteenoo haweenkii baan meelan ka maralaanahay iska celiya buu adriya rasuulka alayh salaam markaasuu nin walba dee ciilka kula furtay warkii baa dee nabiga alayh salam soo gaara haween fara badan baa guriga nabiga soo tuurtay markaasuu wuxuu yidhi khiyaarnimo ma aha inaad un ul un oga gabdhaha kaga aarsataan wax fiican maha wallah aclam sala allah wasalam ala nabiyina mxamed